caawa idiin dooray axadu alculamaa ee maqaal aad u wanaagsan oo uu ka soo aruuriyey reerka wanaagsan iyo qoyska wanaagsan ayaan qayb idinka dooray biidnillaahi tabaaraka wa tacaala taasoo uu bixiyey sagaal iyo sagaashan qodob oo ka hadlaysa haweenaydu qaabka ay u jeclaan lahayd inuu ninkeeda uu kula dhaqmo haddaba xalaqadan waxaan kula hadlayaa ragga waxaana doonayaa inaan soo tilmaamo oo aan soo sawiro bannaankana soo dhigo haweenku qaabkii ay u jeclaan lahaayeen inaan u muuqanno haweenku qaabkay u jeclaan lahaayeen inaan oola dhaqanno haweenku qaabka ay nin ka jecel yihiin iyo tilmaamaha iyo sifaadka uu leeyahay ayaan doonayaa caawa inaan soo bandhigo rajo waxaan ka qabaa nin kasta oo anigoo kale ah doonayana inuu sacaado iyo liibaan ku noolaado inuu qodobadaa uu wax ka qaato biidnillaahi tabaaraka wa tacaala naftiisana uu ku miisaamo waxaan isku dayaa boqolka sagaal iyo sagaashanka qodob kama wada gaadho laakiin laba iyo afartan qodob ayaan doonayaa ama kow iyo afartan qodob inaan ku soo aruuriyo ee wakhtigaas iyo saacaddaa yaran haysto biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sifaat tuxibuha almar'atu min zawjiha ciwaanka kelimadu waa midda ah. sifaat iyo tilmaamo ay haweenaydu jeceshahay inuu ninkeedu ku tilmaanaado ama ku sifaysnaado ama ninkeeda laga helo ayaan ku soo koobayaa waxaana ku bilaabayaa qodobada waan sheegi doonaaye hordhac iyo kelimo waxaan doonayaa inaan dhaho sida uu sheekhuba yidhi alkelimatu alxulwa hiya miftaaxu alqalbi sideedaba kelimada macaan iyo kelimada wanaagsani waa furaha qalbiga waa furaha qalbiga haweenkuna caadatan waxyaabahay ugu jecel yihiin waxaa ka mid a ah kelimo wanaagsan in lagula hadlo mar walba oo ninku uu xaaskiisa kelimo wanaagsan uu kula hadlo tasdaadu xubban lisawjiha waxay aad u sii jeclaanaysaa ninkeeda ayay aad iyo aad u jeclaanaysaa weliba khaasatan raggow aad u dhegaysta hadda weliba khaasatan goorta ay goorta ay haweenaydu ogaato ninkani inay kelimadani dhab ka tahay yacnii xubbigan iyo jacaylkan iyo kelimadan wanaagsan markay ogaato cindamaa taclamu azawja bianna haadihi alkalima aljamiila kelimadan macaan ee ninka afkiisa ka soo baxaysa goorta ay ogaato inay ku soo baxayso bisidqin si dhaba inay u soo baxayso min qalbin muxibbin qalbi jecella ay ka soo burqanayso goorta ay saa haweenaydii haweenaydu ogaato xubbigeeda iyo jacaylka ay ninka u qabto waa uu sii ziyaadayaa waxaa kaloon muqadimi iyo hordhac intaana qodobada gelin aan rabaa inaan tilmaamo sida la yaqaano kulli alqaasi waddaani alsagiiru walkabiir alrajulu walmar'a yacnii qof walba uu yaqaano qofka weyn qofka yar ragga iyo dumarka qofka fog iyo qofka dhow intaba laa yumkinu libasharin an yakuuna mithaaliyan fii kulli shay ma dhici karto qof bini aadam oo dhammaystiran in la helo qof bini aadam oo dhinac walba ka dhammaystirani in la in la helaa suurtagal ma aha qof walboo bini aadama gef buu leh qof kastoo bini aadama ceebuu leeyahay qof kastoo bini aadama dhacdhac waxbaa ka dhadhaca laakiin labada arrinta la doonaya inaan indhaha ku hayna waxaa weeye markaanu taqriirinno oon caddayno kadib anna kulla bni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun intaa markaan ogaano bini aadamku dhammaan way khaldamaan waxaase ugu fiican cidda khaladkeeda ka soo noqote eh arrinta aanu doonayno inaan mar walba indhaha ku hayno waxaa weeye khata'a iyo gafku hadba say u kala badan yihiin labada lamaanaha waxaa la doonayaa marka yacni an yuxaawila inuu qof walba ama an yuxaawila inay labadoodu isku dayaan inuu mid walba midka kale gacantiisa qabto una hogaamiyo dariiqa ugu fadliga ugu wanaagsan iyo noolosha asagoo isticmaalaya bilutfin wa liinin wa raxmatin wa xub asagoo isticmaalaya latifnaan iyo jileec iyo raxmad iyo iyo xubbi middaa weeye horta midda la doonayo waana mida nabigeenna uu lahaa sala allahu alayhi wa aalihi wasalama laa yafrak mu'minun mu'mina bimacnaa yuusan nin mu'mina ku nicin gabadh mu'minada ceeb ay leedahay ama gabadhu yayn ku nicin ninkeedu ceeb uu leeyahay in kariha minhaa khuluqan radiya minha aakhara hadduu mid ku naco midka wanaagsan yacni akhlaaq wanaagsan oo kale ayay leedahay ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam middaa weeye midaana indhaha ka laabanaynin oo mar walba la doonayo qofkan hadduu meel ku wanaagsan yahay meel buu ka xun yahay aan u gudbo tallaabadan aan hore u qaado ragguna buug iyo qalin ha soo qaateen ha qorteen qalbiga iyo maskaxda iyo maankana ha gashadeen qodobada aan bilaabayno ay qofka dumarka a jeceshahay inuu ninkeedu uu ku tilmaanaado kow qodobka koowaad haweenaydu waxay jeceshahay ninkeedu inuu yahay mid ilaahay ateeca tabaaraka wa tacaala fi siri walcalan qof alla ka baqa insaan rajulun yakhaafu allah maxaa yeele cabsidani oo ninku rabbigii ka baqayo waa midda u soo dhicinaysa gabadha xuquuqdeeda waa midda u soo dhicinaysa gabadha raxmaddeedii waa midda usoo soo dhicinaysa gabadha waxay lahayd oo dhan idan taacatu اllahi fi الsiri wاlcalan wa taacatu rasuulihi sala allahu calayhi wasalam gabadha waxay jeceshahay ninkeedu inuu yahay mid alla ka baqa raggana qodob goonihan oga hadli doonaa raggu haweenka ay jecel yihiin waa muxaadaradan midda ku xigta in sha allah haddii alla yidhahdo asbuuca soo socda marka hadday raggu isdhihi lahaayeen oo annaga waxaa naloo sharxayaa dumarku ragga ay jecel yihiine oo annagu haddaanu rag nahay dumarkaanu jecel so inaan barannoon ogaanno ma aha insha allah khayr u shay qalbigaaga waad maqli doontaa mar aan fogeyn in kaana lilcumri baqiya hadduu ilaahay cimriga noo baaqiyeeno awooddeedana na siiyo soo ducee biidni illaahi tabaaraka wa tacaala laakiin maanta adaa lagu hayaa idan sifada ugu horraysa oo gabadhu ay jeceshahay waa taacatullah wa taacatu rasuulihi sala allahu caley wasalama inuu yahay ninkani nin ilaahayo rasuulkiisa ku xidhan salaadii tukanaya haa soomaya sakadii bixinaya muxaramaadkii ka fogaanaya xuduudda rabbulciza ilaalinaya tabaaraka wa tacaala sidoo kale wa an yuxaafida calaa maa faradahu allahu calayhi min alcibaadaat iyo inuu yahay nin ilaalin haya wuxuu alla ku farad yeelay dushiisa oo cibaadaad tabaaraka jala wacalaa cibaadaadka rabbulciza uu ku waajibiyey nin ilaalinaya inuu yahay bay gabadha muslimadda aad jeceshahay ninkeedu inuu noqdo qodobka koowaad waxaan kagu khatimayaa wa an yakuuna saalixan inuu yahay nin saalix ah oo carabkiisu wanaagsan yahay oo caqiidadiisu wanaagsan tahay oo cibaadadiisu toosan tahay oo rabbi ka baqa tabaaraka jalla wacala iskana ilaaliya xuquuqdii ilaahay uu dusha ka saaray guta inta yidhi gudo kana fogaada kuwii la yidhi ka fogow saalix an yakuuna saalixa qodobkaas waa inaad ogaato nin yahow inay gabadhu horta nooca ay rag ka jeceshahay marka koowaad qodobka labaad oo ay gabadhiro ka jeceshahay inuu noqdo ninkeedu wa an yaxmiyahaa wa yarcaaha ha nin ayada ilaalinaya nin ayada ilaalinaya waa inuu noqdo waa maxay an yaxmiyahaa wa yarcaaha wa yasuunahaa can almacaasi wa asxaabi asuu yacni nin u danqanaya waa inuu yahay oo ayada sharafteeda ilaalinaya cirdigeeda ilaalinaya ka ilaalinaya dhurwaayada adduunka yaacaya ka ilaalinaya ka ilaalinaya asxaabu suu saaxiibbada xunxun ka ilaalinaya ka ilaalinaya wax kasta oo gabadhaa dhibaya ya salaam wax kastaoo gabadhaa dhibaya caafimaadkeeda dhibaya caqligeeda dhibaya jirkeeda dhibaya hurdada u diidaya walbahaarinaya oo welwelinaya waxaasoo dhan buu ninku gabadhii ka ilaalinayaa idan haweenku waxay jecel yihiin ninka ilaaliya ee xifdiya bacda allahi tabaaraka wa tacaala xumaan oo dhanna kala dagaalama si ay u noqoto gabadh wanaagsan markaasay ku tiirsanaysaa ninka biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ma ilaalisaa markaa xaaskaaga ma ka warqabtaa xijaabka ma fartaa wanaagga ma fartaa yacni gabadhu ninka waxay jeceshahay khayrka iyo wanaagga u hormara ee ayada sharafteeda ilaalisa sharafteeda ilaaliya ayay gabadhu aad u jeceshahay qodobka saddexaad oo haween ay nin ka jeceshahay waxaa weeye an yatajamala lahaa bilmadhar waa inuu yahay nin jidhkiisu aad u qurxiya yacni nin nadaafad badan madharka guud waxaa la yidhahdaa jidhka iyo dharka iyo wixii qofka ka muuqda markuu halkaa marayo ayaa madhar la yidhaahdaa daakhiliga waan soo marnay taacatu allah wa taacatu rasuulihi sal ly salama wa an yaxfada calaa maa faradahu allahu calayhi yacni qalbiga inuu nadiifiyo madharka guud iyo muuqaalka guud hadday noqoto dhar hadday noqoto jirka iyo nadaafadiisa waa inuu noqdo qof nadaafad leh oo markii la arko lagu farxayo waa inuu noqdaa intaa waxaa dheer waalkhuluqi alxasan wa xusni almucaashara wa sakhaa'i ilyadi waa isla qodobka saddexaade ninku inuu madharka guudna ka qurux badan yahay akhlaaqdiisuna ay wanaagsan tahay iyo dadla dhaqankiisu sidoo kale mucaasharada iyo xidhiirka iyo wada noolaanshaha xaaskiisa ay wada nool yihiinna waa inuu yahay nin mucaasharo wanaagsan oo dhinac jilicsan oo hadal jilicsan oo hadal macaan waa inuu yahay intaa waxaa ka daran wa sakhaa'i waa inuu yahay nin gacan furan idan haweenaydu waxay jecel yihiin ninka deeqsigee gacanta furan mucaasharada iyo la dhaqanka reerkana ku wanaagsan si ahaantana markuu bannaanka marayana akhlaaq akhlaaq akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan leh muuqaalkiisa marka la arkana nin madhar qurux badan leh oo dharkiisa iyo jirkiisu ay nadaafad badan yihiin idan qodobkaana waa qodobka saddexa oo haweeni ay ragga ay ka jecel yihiin haweenku ragga ay jecel yihiin waa noocaa qodobka afraad an yubayina laha min ayna huwa daahibun qabla khuruujihi min baabi tawadudi wاlطmi'inaani wa zarci اhiqati lalsti'daan qodobkan afraad yacni haweenku waxay jecel yihiin ninku markuu gurigiisa ka baxayo oo uu meel aadayo inuu u sheego oo uu yidhaahdo xabiibatii alghaaliya xaaskaygii aan jeclaayey aan jeclaayey waxaan rabaa maanta inaan halkaa aado saacadahaas baana maqnaan doonaa macnaheedu maaha inay say raggu ayna khalad u fahmin macnaheedu maaha inuu ka idan dalbayo oo uu leeyahay ma baxaa ma iska joogaa wadatashigan ku imaan doonaa qodobka laakiin hadda waxaa la yidhahdaa min baabi tawadudi walitminaan wa zarci hiqa baa la yidhahdaa bea maxay yacni jacaylka min baabi tawadudi walxub yacni waa arin jacaylka ka qayb qaadanaysa itmi'naan iyo deganaan iyo xasiloonina xaaska ku beeraysa inay dhexdiina kalsooni iyo fiqo adag inay idin dhex martana laga dhaxlaye lal isti'daan maaha inaad ka idin dalbayso maya waad bixi kartaa laakiin haweenku qaabkay u jecel yihiin baan idiin sheegi soo ma aha wax fiican ninku caawa dan leh inuu dhaho xabiibtii waan baxayaa arrinkaasaana u baxayaa wakhtigaa baanan soo laaban doonaa taqriibane caawa ogow si ay gabadhu ay xooga u dareento inay leedahay nin muhiim ah oo la tashanaya xataa markuu baxayo u sheegaya goortuu imaanayo day si ay wakhtiga uu imaanayo iskugu sii qurxiso casho macaanna ay u sii diyaariso albaabkana ay ooga hor tagto maxaa yeelay sharaftaa waa mudan yahay maxaa yeelay asagaa sharfay oo u sheegay wuxuu u baxayo ragga qaarkood way iska baxaan markaasaynan la garanaynin goormuu imaan goormuuse imaanaynin goorta la yidhaahdo war maxaa maxaa dhacay oo walaalow ad iigu sheegi weydayna waxaa laga yaabaa inuu isxanaajiya u yidhaahdaay ma annaga hadda kaa idin qaadanayna maxaa kaa galay meeshaan aadayo sax waad dhihi kartaa day laakiin ogow hadda xaaskaaga dhaawac baad ku reebaysaa adu laakiin ma garanaysid waxaad xusuusataa kibriyaaga ragga qaarkood ku jira xagga iska dhig qofka waa qof kula nool waa qof bini aadama waa qof carruurtaada aad oga tegayso wax kastaa iska dhici kara calal aqal inaad qalbigeeda ku beertood leedo halkaasaan caawadan ka leeyahay waan soo daahayaa ma raganimaday hoos u dhigaysaa abadan ragga qaar baase jaahiliina waxay u malaynayaan inay raganimada ninka hoos u dhigayso laa wallah may sharaftaadu umay ziyaadinaysaa iyo mas-uuliyaddaada ayay qayb ka tahay qaybta aad mas-uuliyadda u dareemayso iyo jacaylka xaaska aad u qabto aad kalsooni qalbigeeda aad ku beerayso idan qodobka afraad maxaa nidhi an yubayina laha min ayna huwa daahibun qabla khuruujihi min baabi tawadudi walitmi'naani wa zarci athiqati lalsti'daan qodobka shanaad almar'a haweenaydu waxay ka jeceshahay rag noocay ragga jeceshahay makuu sheegaa tuxibu zawjaha mubtasiman daa'ima waxay jeceshahay daa'ima ninkeedu inuu yahay nin markay isku soo baxaanba muusooda oo dhoollo caddeeya oo u qosla oo wejiga iyo indhaha iyo afkaba ooga qosla saasay dumarku ka jecel yihiin ragga bimacnaa dumarku ma jeclo nin cadhaysan afar iyo labaatan saac oo afka tuuraya haddee reerkoodii gabadha maxaad ooga soo kaxaysatay haddaad afar iyo labaatan saac iskaba cadhaysan tahay ood iskaba xanaqsan tahay oo fartuba ku gaadho miyayna gabadhu aynan xaq kugu lahayn inay kula faraxdo oo aad u faraxdo oo aad u qosasho oo nabigeenna soo ku dayasho nooguma sugno sala allahu calayh wasalam anas wuxuu leeyahay ma arkin rasuulka weligay qof ka ibtisaamo badan ama ka muusood badan ama oga qosol badan qosolka oo qacqaad ah ma aha waa qosolka dadka saalixiinta ah ay qoslaan weeye oo dhoolla caddaynta iyo qosolka yara ah weeye muujeeda idan haweenaydu daa'iman waxay ninkeeda ay jeclaan lahayd inuu noqdo nin markuu arko u qosla ha xaq bay kugu leedahay xaaskaaga inaad u qosasho ood u dhoolla caddayso ood u muusooto haa xaq baad u leed xaq bay kugu leedahay haddase waxaan ka warramaynaa dumarku nooca ay ragga ka jecel yihiin qodobka lixaad oo dumarku ay jeclaan lahaayeen raggoodu inay noqdaan waxay jeclaan lahaye ninkeedu inuu yahay mid wal mid mar walba u cabira cabiritaan afka kaga dhawaaqa mar walba kelimaadkan mar walba ay gabadhu wanaag u samayso dhaha shukran ku shukriya gabadha oo muxuu ugu shukrinayaa bacd allah calaa an rasaqahu bizawjatin saalixa alla inuu ku arsuqay gabadh wanaagsan inuu dhahay yacni ilaahayga igu kaa arsuqay baan ku shukrin kelimadaan rabo waa midda ah haweenku saasay jecel yihiin nin ayagii ku shukrinaya min baabi man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah nabigeena calayhi asalaatu wassalaam wuxuu leeyay qofka aan dadka ku shukrin rabbi kuma shukriyo idan haweenku ragga waxay ka jecel yihiin ninka gabadha mar walbaba waxay qabato ninka ka warqaba ee ugu shukriya ee oga mahad celiya oo weliba yidhaahda ilaahayga igu kaa arsuqay baa mahad iska leh tabaaraka wa tacaala waxaa tahay midda aan shahwadayda ku ilaashado oo zinadii iyo xaaraanta iga kaafiday dareenkaas aad saa u dareensiiso gabadhu wax weyn bay u tahay waxaa tay gabadha igu kaalmaynaysaa umuurahayga diinta ininay guurku waa nisfu diin ininay diinka dhammaystirkiisu waa guurka sooma aaddaado ilaahayga awlaadan qurquruxda badan iga kaasiiyey soo soo adiga ma aha aad baan kuugu shukrinayaa mar xagga carruurtii buu eegi markaasuu gabadhii u mahad celin mar diintiisii buu eegi iyo sida xumaanta iyo zinada iyo inuu dumar kala fiirfiiriyo mathalan ay oga kaafiday oo xumaana yacni ayuu mar eegi markaasuu u mahad celin mar ayada lafteeda in lagu arsuqay oo waa arsaaqad ileelay inay guurka waa arsaaqade haa sida cuntada iyo bariiska iyo hilibka iyo baasada iyo sharaabka iyo soo arsaaqad ma ah haa fa kadaalika guurkuna waa arsaaqad marka arsaaqadan rabbi kuu soo xulay ee kuu soo soocay ee kuu soo maray ee uu kuu keenay raggu inay ku shukriyaan ayadana dumarku waa jecel yihin qodobkaana waa qodobka lixaad wey qodobka toddobaad haweenku waxay ragga ka jecel yihiin nooca ay ragga jecel yihiin dumarka waxaa ka mid a ninka goorta uu qofka dumarka ah wax ka doonayo inay wax u qabato mathalan inay wax u soo qaado mathalan iyo waxa lamidkaa wuxuu doonaba ha noqdee hase yeeshee uu ka baqayo inay diido duruuf mucayana xaalad mucayana ma caraa jirta ma khilaaf baa jira ma xanuun baa jira ma waxaan wax la qaadan kara ahayn wuxuu doonaba ha noqdee ninka goorta uu ka baqayo waxaan xaaska u dirsanayo inay ka soo istaagto dumarku waxay jecel yihiin ninkaa u raadiya wakhti munaasib ah kow wakhti munaasiba ah. iyo kelimaadka iyo cibaaraadka iyo erayada ku habboon ee caatifada iyo dareenka qofka dumarka a ah dhaqaajinaya taas oo ku keeni doonta waad arki doontaane ragga saa isticmaalow xataa gabadhu waxayna marka hore rabi inay qabato markaad dariiqadaa marto way kuu qabanaysaa waayo li'anna dumarka ayaa noocan sidan ah ragga ka jecel noocan bay jecel yihiin bimacnaa waxay jecel yihiin xaalad arrintu culays ama xanuun ama madax adayg ama noocun uu jiro oo ninka uu ka baqayo yakhsha an tarfudahu wuxuu ka baqayaa inuu diido ayaa wuxuu isticmaalayaa biasluubin xasan aw yakhtaaru alkalimaat walcibaaraat allatiifa asluub wanaagsan aw yakhtaaru waktan munaasiban waktiga oo waa inaad munaasib u raadiso kow asluub iyo qaab wanaagsanna waa inaad isticmaashaa labo kelimaad latifan oo dareenka iyo caatifada qofka dumarka ah kicinaysana waa inaad isticmaashaa noocaas xaaladdu markay noocaa tahay dumarku ragga nooca qaabka kula dhaqma ayay marka ka jecel yihiine qodobka toddobaadna ha u dayma la-aanin waa qodob asaga aad iyo aada muhiima ah weeye qodobka sideedaad an yakuuna duu khuluqin xasan yacni ninku inuu yahay nin akhlaaq wanaagsan cumuuman horena waa ku soo ishaarnay qodobka sagaalaad ee dumar ay jecel yihiin waa qodob aada muhiim u ah markaan sheegnabaad arki doontaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaalaa oo waa maxay haweenaydu ma jeclo ragga kama jeclo qaabka la soo cawaysima ragga kale ee ama asxaabta xunxun haa qofku hadduu ku maqan yahay meel wanaagsan xoogaa indhaha laga laabtaa maalan khayr iyo wanaag iyo dacwo iyo diin iyo way dhici kartaa ayadoo mar walba in la kala maqnaado ahayn laakiin qofku inuu la soo dhafro ama uu la soo cawaysimo saacado aad u badan maca asxaabi suu aw yatacaamala macahum aw yudayica waqtahu fii ma yajcalahu aw fii ma yajcaluhu غائبا عن بيته وأسرته مقصرا في أداء waaجiبihi معaهم haweenaydu ma jeclo dumarku ma jeclo ragow ninku inuu iskaga soo la soo cawaysimo dad aan macno u haynin dayacana haye dayacana waajibkii reerka u yaallay ka maqnaado gurigiisii muxuu kaga maqnaanayaa ka maqnaado qoyskiisii carruurtiisii gooray seexanayaan kama warqabo nacam hadduu wax wanaagsan ku maqan yahay garannay laakiin maxaad ku maqan tahay ilmaha in la seexiyo in cunto la siiyo cadaygooda laga warqabo cashadooda laga warqabo labiskooda laga warqabo adkaarta lagu aqriyo aabbahooday arkaan hooyadooday arkaan ayagoo isla tacaawunaya isla seexinaya midkana kan usoo qabaynayo kanna sida u samaynayo waa sharaf ee wax ragga hoosu dhiga maa laakiin aada maqnaatida xaggeed ku maqan tahay maxaad soo qabanaysaa kubad baan soo daawan acuudu billaah haddee waajibaadka reerkaaga awey yaa sama aragtid rag badan baa waxay ku maqan yihiin asxaab aan u cuntamin oo diintoodii iyo dadnimadoodii iyo waajibaadkoodiiba ka dayaca dhinacanna wuxuu dayacaa reerkiisii iyo carruurtiisii arrinkaa waa muhiim wax muhiimah haddaad u baxayso waan soo sheegnay ha lagu ogaado waa wax wanaagsan habeen habeenada qaarkood matalan laakiin habeen walba meeshaan ku maqnahay ma aqaano waajibaadna walle su-aal baa la isweydiin maalinta qiyaamo idan qodobka sagaalaad waa muhiim an laa yasara maca asxaabi suu aw yatacaamala macahum wa an laa yudayica waqtahu inuusan waqtigiisa dayicin qodobka tobnaad dumarku ragga ay ka nooca ay jecel yihiin waxaa ka mid a ah waxay jecel yihiin ninka u tura ee u dhimriya goorta uu wacdinayo goorta uu doonayo inuu waaniyo goorta uu doonayo inuu wax u sheego waxay jecel yihiin ninka si latifan wakhti wanaagsan iyo qaab wanaagsan wax oogu sheega bini aadamka o dhanna saasuu jecel yahay si gooni ah goor wakhti gooni ah iyo qaab gooni ah iyo kelimaad gooni ah taana dee ilaahay baana amraya tabaaraka wa tacaala udcu ilaa sabiili